ahlulbidac ah ama dad khuraafaad iyo bidco u saaxiib ah inta ugu faraha badan kuwa la difaacaya maanta marka culimmada la tacniinaya waxaa ka mid ah almubtadicu daal almudil yaxya bnu cali alxajuuri waxa ay culimmada sheegeen qaarkood yaxya bnu cali alxajuuri inuu kaga baxay ahlu sunnaha أصول دور أه أقار كودي قانسيين إلا تدبع أصل يكسي فربضان وحانا كمدا جمع الكلمة الولاء لعموم أهل السنة حفظ مكانة العلماء الثناء على الأئمة السالفين الحكمة في الدعوة إلى الله ترك الحكم في الفتن والنوازل للعلماء الاستقامة على السنة waasalaamatu min kasrati inxiraafaati aljusiya toddobadaasay sheegeen culimmada qaarkood oo asalka koowaadu ah inuu ummadda la ururiyo isagu wuu ka baxo wuu kala kaxeeyey meel kastoo xajuuri hadalladiisu ay gaadhaan iyo meel kastaoo kuwa ku raadoobay ay gaadhaan ama kuu raadayey ay gaadhaan muslimiinta way kala geeyaanoo way kala kaxeeyaan ama madhe waddamada gaalada ama waddamada islaamka meel kastoo ay tagaan iyo meel kastoo ay gaadhaan adduunka way dhooqeeyaan oo way kala firdhiyaan muslimiinta khaasatan dadka salafiyiinta ah waxaanay ku firdhiyaani ku kala kaxeeyaan inay ku xidhaan walaaga isaga oo idhaahdaan hebelow muwaafaqsantahay xajuuri haddaad waafaqdo tidhaahdo xajuuri waa sheekhna waa lagu soo dhowaynayaa xataa aad doonto salaada subaxa tukanin haddaad doontana duhra tukanin haddii aad doontana salaadaha ka seexo dembigaa doontana haw oo waxaad tahay min acdali innaasi qofka dadka ugu cadaalada fiican baad tahay sidoo kale waxaa laga yaabaa cayd ay caayeen culimmada sunnada iyo been abuuradkay ku been abuuranayaan iyo cilmigoodoo yar ay jaahilin yihiin oo qaarkood aanay garanayn waxay deliishanayaan iyo waxaynay daliishanahayn halkay u socdaan iyo halkaanay u soconin aanay kala garanahayn madaxoodu laga yaabo qaar haddii la weydiiyo lagudhaha ku yaallaa inay garan waayaan baa laga yaaba oy lagu hotaabtaan khulaasadu waxay tahay dadka noocaasoo kale aan dad kalsoonaan kara maaha waa dad salafiyiintii ahlu sunna kala tafriiqinaya xajuurina taasuu dheef ku leeyahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum aayaadka qur-aanka faraha badan waxaynu ka soo qaadana aayadda ha iskhilaafina oo idinfa shilmi awooddiinuna way yaraan doontaan mid xajuuriyiinta ka midoo jaahila oo dhowr goora naqdiyey intaan xajuur la tabdiicinin oo ciidankiisu aanay haleelin ayaanu wada hadalno salaamu calaykum waan kula salaamtii ka qaadi waaye war maxaadii salaam weyda waan ku idhi wuu aamuso ilamuu hadal laba nina isaga la socdaan ku idhi markaasaad naf moodaysaan qof muslim oo salafiya salaanta ku diidaya say ugu dhahan hortaa ku salaameen muslimata adigu halkaasay ka marsaan inay khawaarij noqdaan ama inay madhabkii khawaarijta qaataan ayay gaadhi waxay noqotay ictiqaadkoodii inay ku qancaan oy qaataan madhabka khawaarijta wadaadkii naqdiin laftiisuna manhajka kama marna sayn hore u sheegnay oo isaguna tafriiqu lkelimatina waa ku jiraan in walaaga lagu xidho ahlusunnana oo qofkii ahlu la jeclaado qofkii ahlubidacana la nacana hadduu yidhi isagu waa ka gaabiyey taas ciidankiisuna waa ka gaabiyeen asalkaana way khilaafeen abulxasan iyo cali alxalabi oo uu radin jiray berigii hore ku xiiqi jiray ayaa markii isagii daa'iraddii laga saaray la u yeedhow iyo kaalay haddaba kol haddaynu isku mid noqonnay shimbirba shimbirkiisu la duulaay taasina cadda waa la ogyahay asalka saddexaad makaanada culimmada ahlu sunne mu ilaalinin miduu ka been abuurtiyo miduu ku been abuurtun bay noqdeen asalka afraad a'immadii hore tagtay ammaanta la ammaanayey wuu khilaafay ilaa uu nebi maxamed tacniye calayh salaatu wasalaam oo uu yidhi qaabkuu nebigu diinta inoo soo gaadhsiiya waxbaa ka khaldana markuu ku ciyaarayay tafsiirka aayadda qur-aanka ah cabasa watawallaa wuxuu yidhi fa haadihi min wasaa'ili dacwa allatii akhtaa fiiha rasuulu lahi sal ly slam rasuulku inuu ka jeedsaday ibnu maktuum waxay ka mid tahay wasaaishii dacwada rasuulku u khaldamay buu yidhi xajuuri calayhi min allahi maa yastaxiqu qasama allahu dahra ilahay dhabarkaa jabiyeen sidoo kale culammada waaweyn buu caayay ee hore oo saxaabadii rasuulku ay ka mid yihiin oo qaar irjaa' uu ku ganay qaar kalena bidca uu ku ganay sida cumaan ibnu cafaan iyo hayrkiiba asalka lixaad in looga tago xukunka la xukumayo wakhtiga fitnada iyo nawaasiija culimmada taana uu khilaafayo masaa'il fara badan buu dhex dabbaashay xataa ictiqaadkii ahlu sunnaha xilliga fitnada waxyaabay ka aaminsanaayeen waxyaabihii dhacayay ayuu ku khaldamay sidoo kale waxay noqdeen dabkuu geliyey damaajinuu gubay ahlu dammaaj oo masjidkii dhammaa iyo masaajidka intii u dhowaydba uu gubay oo uu qiijiyey falaa xawla walaa quwata ila billaah ilaa qaarkood ay soo rareen oo wasaa'iq ay ku keeneen xajuuri inuu xuufiyiinta ka qaatay lacag si uu markiis ka iibsadana dagaalka u bilaabay oo markiisii horeba siduu sheekh rabic yidhi kaana majsuusan calaa ahli sunna inuu ahaa mid ku dhex aasan ahlu sunna marne oo bidca iyo khuraafaadna dhex hurdo oo la dhex jiifa ilaahayna waa ka qabtay jalla wacala waxaa kaloo ka mida raggay difaacaan mukhaalafaadka xajuur way fara badan yihiin intaas irkau gudbiye cali alxalabi almubtadic addaalu aljaahil cali alxalabi waxa uu yahay nin ardayda albaani aan ka mid ahayn sheegtase inuu ardayda albaani ka mid yahay siduu tilmaamay sheekh maxamed saciid raslaan radintuu radiyey qiimaha badan shan shariid buu ku radiyey wuxuu ku qoraa mirxaadkiisa cumuumiga ah hadallo fara badan qaar duubanna uu geliyaa markii uu waraysay waxoogaa salafinima waa muujistay ahlu sunnahana waafaqidu waafaqayo masaa'iluu ku waafaqaya wuu cadcadaystay laakiin markii dambe dib buu u laabtay cali alxanabi hadal duuban wuxuu ku yidhi baleega hadalkiisa wuxuu yidhi billaahi calaykum unduruu waqaarinuu bayna arifqi aladii wafaqana allahu caza wajal ilayhi fii hadihi alfatrati alakhiira unduruu waqaarinuu waxaad eegtaan oo isbarbadhigtaan dabdabaca aanu ku jirna ilaahay uuna waafajiyey ugu dambayntii intii aanu ku daalnay ee aanu ku dhibaatoonnay fi alghuluwi waaltacanuti wa shayin min ashidda xadgudub iyo madax adayg iyo waxoogaa qalqalafsanaana wuxuu yidhi naquulu haada arrintaa waanu leenay wanactarifu bihi waanu ictiraafsannay waanu qirsannay walaa nastakbiruu fii an nactadira minhu iskamana kibirnayno inaanu ka cudur daaranno inaannu nahay in qaar huliwi ku jiro ima kana debdebcay wa an narjica canhu inaanu ka laabanno isagaa naftiisa ku markhaati furay markii hore niman ad adag banu ahay hadda waana dabacnay buu yidhi dabacaasuu naftiisa uga marakacay inuu sunnadii ka dabcay rasuulka calayh salaatu wasalaam rasuulkuna sal allahu calayh wasalam wuxuu tilmaamay anna likulli camalin shira walikulli shiratin fatra arrin kasta inay leedahay firfircooni firfircooni kastaana daal ay leedahay qofka sunadeeda ku daala waa la hanuuniyey buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam qofka sunnadayda waxaan ahayn ku daalanaa waa lumay wuxuu ammaanay cali alxalabi risaalada laydhaha risaalatu cummaan risaaladaana waxyaabaha ku qoran waxaa ka mid ah in la qiro diimaha samada ka soo degay o dhan inay xaq yihiin oo la ilaaliyo وحققرا التسامح الديني والتعايش السلمي بين الأديان والدعوة على تحقيق الإخوة الإنسانية ووحدة الجنس البشري وإلى احترام الكتب السماوية وإلى تكريم الإنسان دون النظر إلى دينه bal u fiirso waxaa ku qoran risaaladduu difaacay in diimaha la ogolaado oo diimuhu ay heshiiyaan oo dadka loogu baaqo walaaltinimada insaannimadu ama basharnimadu inay kulmiso iyo in la ixtiraamo kutubta samada ka yimid oo dhan iyo in qofka la ikraamo iyadoon diintiisa la eegahayna insaannimadiisa la eegayo allahu akbar waxatuladyaan waa sax buu leey falaa xawla walaa quwata ila billah waxaa kaloo ka mida inuu mushaarakeeyey almu'tamaru alwatani muctamarka muctamar watani la idhaahdo labadii kun iyo sideedii muctamarkii watanigahaayee lagu qabtay waddamada gaaladu ka qayb galay waxyaabaha lagu soo saaray muctamarkana waxaa ka mid a waliltacriifi min jihatin ukhraa biruuxi alnaqiyati alxaqiiqiyati lilislaam wa mubaadi'ihi tilka aruux alatii taquumu cala alraxmati waalukhuwati alinsaaniya wa iclaa'i mabda'i asalaami bayna aladyaani waashucuubi waalmujtamacaati waxay yidhaahdeen in dhinaca kale la tacriifiyo la ogaado la baro dadka in dhinaca kale la ogaado ruuxda nadiifta islaamka iyo mabaadi'diisa iyo akhlaaqdiisa meeluhu ka soo bilaabmo ama waxyaabuhu ku baaqayo iyo dhaqamadiisa wanaagsan ruuxdaasoo ku qumaysa naxariis iyo walaaltinimo insaaniyadoo dhan walaalaynaysa iyo in kor loo qaado mabda'a nabadgelyo ama ujeeddada nabadgelyo ee diimaha iyo shacbiyada dhex maraysa mabdaa nabadgelyo muxuu yih walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istiaacu miyaanay hadli ku hayn taasi إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليسدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ما الكون من حين به إن المسلمين وحكى وحكلا وقرأ كتب وكباقي يحلبي فرق أردن إلا ولا لا يسكسون ويأمن لا يسكسون maaha xaqi lagu baaqayo waa walaalin golaalayn buu ku kulli firaqoo dhan tullunsaniyato aan lunsanaynba ka qoray addacwatu salafiya bayna turuqi suufiyati ila akhirihi wuxuu yidhi safxadda afar iyo konton wa hada alkitaabu ijmaacu lmuslimiin cala ixtiraami madaahib addiini falaa xawla walaa quwata ila billah kitaabkan wuxuu ka warraya muslimiintu inay ku kulmaan madaahibta diintao dhan la ixtiraamo ariid kuwa laakiin ku tabaakla walle kaa daran wuxuu ka mid a ah khaladaadku ku dhacay masaa'isha caqiidadae ahlu sunna ay aaminsan yihiin inay lama taabtaan tahay qaar ka miduu wax liita uu ka dhigay oo laga tegi karo laga tanaasuli karo asalafiyatu hiya alwasau alsharciyu labadii kun iyo tobankii bishii labaad lix iyo labaatankeedii wuxuu yidhi wa qabla araddi على تلكم الدعاوي الباطلة ودفعا لاختلاط المفاهيم أقرر أن المسائل الفقهية أو العقائدية أو العقائدية التي يدور الخلاف فيها بين السلفية ومخالفيها بل بين عموم المسلمين بعضهم بعضا لا يجوز أن تصحب لا يجوز أن تصحب أو توظف بأي شكل من الأشكال ولأي حال من الأحوال للادعاء على جهة ما بالتطرف أو رميها بالإرهاب إذ هي مسائل عملية محضة خالصة بلفي صادة كمثل مسائل إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى على الوجه اللائق بجلال الله تعالى وقضايا الاستغاثة والتوصل بغير الله سبحانه مضادة لألوهيته ووحدانيته والغلو في جانب سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه مسائل كانت وما تزال موضع أخذ ورد بين عامة علماء أهل القبلة على اختلاف فرقها ومذاهبها وبألفاظ دقيقة وأحكام وثيقة ولو في سهل الكام وهو كما رمي إلهي سرين تيسا يين إلهي غيركي la weydiisto gargaar iyo in rasuulka lagu xadgudbo calayh salaat wasalaam masaa'ishaas wuxuu ku leedaha masaa'il lana qaadan karo lana tuuri karo ama la qaadan jiray weligeedba lana tuuri jiray maadaama weligeed la qaadan jiray lana tuuri jiray imkana hala qaataan hala tuuruu ku leeyahy falaa xawla walaa quwata ila billaah oo miyaanay ahayn culimmadu ahlu sunne qaar ka hadla cidda asmaada ilaah iyo sifaadkiisa meel kale ka sugtaa inay tahay ima kufr wa bidca inay kaga warrameen miyaanay ahayn culimmada ahlu sunne masaa'il waaweyn masaa'ishan qaarka aaminsan amaba ay tilmaameen inay gaalan yihiin cidda nebi maxamed istiqaasiyi gargaar weydiisatay calayh salaatu wasalaam kufran akbara gaalnimo weyn waa shirkan akbara iyo shirki weyn miyaanay culammadu ka digin oonay tilmaamin cidda ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisa ta'wiilinaysa inay yihiin mubtadica miyaanay ahlu tactiil ku sheegin sheegin miyaanay ahlu tajhiim iyo tashbiih ku sheegin miyaanay culimmadu eryin miyaanay cidda gargaar weydiisanaysaa cidda dhimato la gaalaysiinoo la takfiirinin haddii shakhsi qura uu yahayna ilaa xujada lagu ogaya aan lala sugin arintaasi sidee ugu cuntantay hada aljaahil addaal almubtadic inuu ku xadgudbu idhaahdo waa masalatu akhdin waraddin waxaynu leenahay ka murad takhruju min afwaahihim in yaquuluuna ila kadiba waxaa kaloo ka mida ah masaa'isha xalabi uu ku dhacay inuu xalabi sheegtay culammada rabbaaniyiinta ah ee salafiyiinta ah iyo khawaarij ulcasr kuwa wax qarxiya khilaafka ka dhexeeya inuu yahay khilaaf la eegi karo oo ijtihaadiya oo camaliya oo fiqhiya oo sirfiya كعبري وحويري وللأسف الشديد بين الموافق السلفية الشرعية التي قد لا يوافقونها أو لا توافقهم اجتهادا علميا فقهيا صرفا الله أكبر وحكوت المامي عند خوارجتا يا أهل السنة خلافة كدع يوحو يلي واجتهادا علميا فقهيا صرفا السلفية هي الأسطاب كت المامي culamada sunna waxay ka warrameen cidda ahlulbidac difaacda amaba tidhaahda waa dad iska dhowdhow in la naqdinayo oo la radinayo waxaa la weydiiyey sheekh fawsaan xafidahu allahu tacaala بعض الناس يدافع عن هذه الفئة الضالة ويقول بجانب ما حصل منه من هذه الأعمال أن لهم حسنات يجب أن تذكر فكان جوابه ما هي الحسنات تهديم البيوت وتقتيل وترويع وإتلاف الأموال وقتل المسلمين والمعاهدين هذه حسناتهم ما لهم حسنات ظاهرة أما فيما بينهم وبين الله فنحن لا نعلم الغيب لكن ظاهرهم أن ما لهم حسنات ظاهرة والذي يدافع عنهم هذا يكون مثلهم ترى حكمه حكمهم ما شاء الله وإن كان أنه ما خرج معهم ولا فجر معهم وإن كان يرى أنهم على حق فإنه مثلهم عند الله ومثلهم في الحكم فليحذر المسلم من هذا أنه يكون منهم وهو لا يدري لأنه يدافع عنهم أو يبرر لهم أو يعتذر لهم شاخ فوزان وحويري مركي لويدي la weydiiyey dadka qaaroo difaacaya nimanka khawaarijta ama eele xasanaad bay leeyihin maxaa lagaga joobaya xasanaadkooda wuxuu yidhi xasanaadkay leeyihin maxay tay guryo ay dumiyaan dad ay laayaan dad ay argagax geliyaan xoolo ay baabi'iyaan muslimiin iyo mucaahidiin ay laayaan weeyaan waxay sameeyaane xasanaadkooda waa kuwa xasanaad muuqda ma leh iyaga ilaahay waxa u dhexeeya ma ogin oo qayb kamaynu daalacan laakiin inta innaga inoo muuqataa waxay tahay inaanay xasanaad lahayn qofka difaacayaana iyagu la midyey xukunkooduna waa xukunkiisa waa isku mid habay dhahda anigu maan bixin dembina laman samayn haddii aanu la bixin oonu dembi samayn xataa iyaguu la mid yahay iyaguu la mid yahay ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala xukunkana iyaguu la mid yahay qofka muslimka ha ah ka digtoonaado inuu iyaga ka mid noqdo isagoon garanayn waayo difaaca la difaacayo iyo waxay samaynayeen loo wanaajinayo loo sallaxaya waxay ka dhigan tahay in iyagii lala mid noqday waxoodiina lagu waafaqay waxaa kaloo ka mid a cali alxanabi akhtaadu ku dhacay inuu yidhi khilaafaadka fikriga ah oo caqiidada uga jeedo waa in la dhalaaliyo liqaa lala yeeshay cali alhalabi oo saxaafaday la yeelatay waxaa la weydiiyey siyaasadii dimuqraadiyadda wuxuu yidhi أما موقفنا من العمل السياسي فقد سبق بيانه في سؤال مضى موقف كيغا كتاغني سياسة وعدين مرهرة أما الديمقراطية ديمقراطية ضمية فهي مصطلح عصري ومصطلح عصري ولا نرده من حيث الواقع مطلقا هل كاينو أركين ما أنت واحد شراء واقع يا لما إرينا مودر الدين نورمين لما قاضنيو ولا نقبله مطلقا ما نوضع أقبلين إذا سيديسا بل نقول وحي لاني إذا كانت الديمقراطية موصولة أحكام أحكامها التطبيقي بشؤون الإدارية المحضة المتعلقة بعموم مصالح الوطن والمواطن فلا بأس بها بل لا بد منها وحول هذه ديمقراطية أي كحر دي قارسي سنتي أحكام تفلنتا أي أرمها مامولكا أي برح تران تاسو كحرا مصالح الوطن كي مواطنك أما قفك ضلك الدقن هي ضلك أرنتاسي دبكم سكون هذا كحرا ديمقراطية bal laabudda minhaa dimuqraadiyadda lagama maarmayo buui markaa xalabi waa dimuqraadi taageerayaashiisa iyo kuwa sacabka tumiya calanka daba sidaana dimuqraadiyiin bay noqonayaan mawqiciisii ku jirtaa fatwadaas uu bixiye jahliga iyo cilmi cilmidarrada ku binaysan iyadoo lagu qoray liqaa'u saxafiyin waxaad ka hegi kartaa mawqiciisa oo la yidhaahdo almirxaad alcumuumiy likulli man yukhaalifu manhaj asalaf waxaa kaloo ka mid a ah cali alxalabi calayhi min allahi maa yastaxiqa akhdaardiisa abaatiishiisa waxaa ka mid a ah ammaanku ammaanay iyo tilmaanku ku tilmaamay jamciyadda mubtadicada ah ee ixyaa turaaf alkuweytiya inuu yidhi waa salaiya wuxuu yidhi waqad ra'aytu fii cadadin min albuldaani khilaafan kabiiran jiddan إلى حد الفتنة حول جمعية إحياء التراث الإسلامي في الكويت وهي جمعية ترفع في جلي أمرها شعار الدعوة السلفية والعقيدة السلفية وحو وحا أن أركيبو يري wadamo fara badan khilaaf weyn oo dhex yaalla dadka oo fitno gaadhay oo ay ka warramayaan jamciyadda xiyaatulaas ee kuweyt waa jamciyo arinteeda muuqata kor u qaadaysa buuhi shicaarka salafiga iyo dacwadda salafiyada iyo caqiidada salafiyada kuna dadaalaysa inay taa dabaqdo faanta kadaabun ashir jamciya axyaat turaas waa jamciya khabiia mufariqa lilumma culimmadu waxay ka yidhahdeen inu sheegi doonaa wuxuu ku yidhi kitaabkiisa lahdo manhaju salaf saalix dabcadda labaad safxadda boqol iyo labiyo afartan ninkaa baadida ah ee lunsan ee isagii cid soo hesha u baahan ayaa raba dad inuu hanuuniyo amba dad inuu xu sheego khayr uu gaadhsiiyo culimmada waaweyn waa la weyddiiyey jamciyatu xyaa turaaf culimmada la weyddiiyey waxaa ka mida ah sheekh muqbil tuxfat lmujiib can asilati alxaadiri waalqariib waxa ibnu haadi almadkhali safxadda lagu weyddiiyey su'aashan imanaysa waxaa lagu yidhi ما, ما هو موقف الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمهم الله من جمعية إحياء التراث وحوي رحمه الله أما الشيخ الألباني فهو متبرئ منها منذ الزمن شيخ الألباني بريب كنقضي بريه رحياء التراث كو والشيخ ابن باز أنكر عليهم بعض الأشياء sheekh weliba wax badanoo nimankaas sameeyaan buu diiday walxisbiyuuna mulabisuun xisbiyiintuna xaqiyo iyo baatil bay isku dayhayaan faya'tuuna almashaayikh alafaadil biman huwa mawfuuqun bihi cindahum min ahli sunna culammada waaweynee lagu kalsoon yahay bay u imanayaan wayaquuluuna ahlusunna ku kalsoon yahay ku odhayaan يا شيخ شيخ قد حقق الله الخير الكثير على أيدينا إلى إلهي قعانت يدا خير بدن كهجاجي أو كسوغي واي خير بدن بالهي قعانت يدا كيستاجي وقد ذهبنا إلى إفريقيا أفريقيا متقني وهم في الحقيقة ذهبوا يفرقون كلمة المسلمين وحاني صدربتي تاي إني كلا إني كلا كحيين مسلمين تكلمة دودي هذا في شيخ مقبل وذهبنا إلى إندونيسيا إندونيسيا تقني وإلى باكستان باكستان تقني وإلى كذا وكذا هلكا هلكا تقني والشيخ حفظه الله يصدق sheekuna wuu rumaysanayaa waqad radda calى cabdiraxmaan cabdilkhaaliq waana mutaakidu ana ashaykha ida اtadaxa lahu amruhum sayatabara'u minhum sheekh cabdiraxmaan cabdilkhaaliqna wuu radiyey waxaan aad iyo aad u hubaa buu sheekh muqbil hadduu ogaan laha sheekh ibnu baas arrintooda wuu ka beri noqon laha isaguna kitaabka ayn soo sheegn ku sheega hadalka axyaa tiraasargiisa way joogtaa yaa kuri ma joogto axyaa tiraasargiisa way joogtaa hayat lxayaa oo cabdilxakiim siciid barre uu mas-uul ka yahy hay-atulxayawaa iyo waxyaaturaaf nin salafiyey u yeedheen oo laydhaahdo abuu nusayba magaciisa la dhahdo cabdullaahi oo isbaanish ah oo halkan degnaa hargeysa imika degan marka u yeedheen shaqan ku siinaa bay ku dhahdeen waa nin caddaana shaqay ilaahimaan ku siinayna way kaxeeyeen wuu u tegey markuu u tegey oo uu galay xafiiskooda jamciyatu xyaa turaaf oo ku taalla boorhkooduu galay gudaha wuu arkay war hele waana jamciya tixyaahin waan la shaqaynaa bay ku yidhahdeen ha ma sawirin karaa buu kula sawiri kartaa bay yidhahdeen wuu soo sawiray anigoo zakariyaa buu ii keenay wuxuu igu yidhi shaqadoodii waan diiday مركان أركيحية تراثين الله شقيان يا كل هالجيس كم شقيان سو جمعية بدعية وجمعية بدع بدعاء وجمعية تفرق كلمة المسلمين سو شيخ مقبليني وارشيخ أو شيخ مقبل مياه دعاء لبنان مسألة لا جواب توامية حزبين تلا صور سنية خرافات كلا صور سنية بدعاء صور سنية لأجل المال حول السنة حرام صورين تلا صور سنية على الله فلا حول ولا قوة إلا بالله لو ذا نم آه، آدي آدوب دريجة bidcadoodii khuraafaadkoodana ku waafiqi kara fii bacdi alaxyaan hadday tay xukaamta lagu baxayo hadday tay xukaamta lacaayo wixii la mid a ah. kuwaasay rabaan inay difaacaan culimmada waaweynna ay wax ka sheegaan ay caayaan oo sheekh rabiic ay caayaan oo sheekh cubayd ibni cabdillahi jaabir ay caayaan waxaa kaloo ka mid a ah masaa'ishuu khilaafay ahlusunna ku khilaafay xalabi inuu ammaanay ahlubidicii sida abulxasan almaaribi cadaan colcor maxamed xasaan ragga xisbiyiinta ee googo'ay waxaa kaloo ka mid a ah inuu caayo culimmadii salafiyiinta ahaa masaaisha waan yar duldur marmarayaa uune ma sii geli karo wakhtiga dheeraanayaan waayahay waxaa kaloo ka mida ah inuu unu bineeye usuul faasid ah waxaa ka mida ah usuushiisa faasidka ah hadda u fiirso qofku waxaa la odhan karaa buu yidhi waad khaldantay laakiin lama tacniin karo buu yidhi kitaabkiisa ay soo sheegnay manhusl wuxuu ku sheegay فالطعن بهم والحالة هذه وحكوا الرمي آه، جمعية حجاج التراث وحكوا فالطعن بهم والحالة هذه قد يكون طعنا بمن زكاهم وبوأهم نعم يخطئ الجميع لكن البحث آه، في البدع والتبديع لكن البحث في البدع والتبديع وحكوا yidhi طعنية la dacniyo التراث xyaa حالة السلاطة وحين sidaa tahay waxay عدي kartaa dacnin وايهي هدبا واي خلدبي كران اد وليبه وحين كو رمينا الا تبديعيه ان قفكي بتعالج لو حكميو كويري سبحان الله بقول لي يسد و كو يري خطي من اردت ما اردت كادون تخرج حكمي وحا دونتن حكمي تاسب غلوين عداله يحي كان لو باهين وانما الذي نحذر منه ونتحاذره الالفاظ والتبديع والهجر والتشنيع <laughs> waxaynu ka diginaa buu idhi waxaynu ka digtoonaanaynaa hadallada ah in la bidceeyo iyo in laga hijoodiyo in la kuxeebeeyo ah, tasiilkaas waa tasiilkii saaxiibada weeyi asalka labaad ee uu ku khaldamay ninkaasi usuusha uu kala baxaan sunana ka mida ah, waa altawasucu fi lmuwaasanati bayn alxasanaati wasayi'aat inuu ku talax tegey almuwaasana bayn alxasanaati wasayi'aat oo usuushii qawaaciddii iyo ahlulcilmiga kalaamkoodii oo musaadimo ku ah burburinaysa التشكيك في قاعدة قبول خبر ثقة في الحكم على الأعيان وحو شك قليي قاعدة إلا أقبل يقف كلية ثقة هذه الحكومة يا أشخاص كان هو تشكيكي وعكلا كم إذا مسائشة وأهل السنة خلافي علي الحلبي لا إلزام بالجرح المفسر والتبديع القائم على الحجة إلا بشرط الإجماع أو الاقتناع layguma qasbi kara buu yidhi hadday culammadu qof jarxiyaan jarxi mufasir waa inagii soo sheegnay muxaadariyad ku tilmaanin jarxi mufasirku wuxuu yahay iyo tabdiica xujo ku qumay ilaa lagu kulmo sidaasuu sheegay culimmada ahlu waa siday wada saaxiibadeen rabaane culimmada ahlu waxay tilmaameen inay taasi tay tacsiil baatil ah oo qof la odhan karayo hebel baa laga hadlay oo adiladiisa la keenay iyo aayaadkii axaadiista iyo mukhaalafaadku ku dhacay inta laga cindhasaamtaa la odhanayaa culimmadu miyay tabdiiciyeen dhammaantood isku waafaqeen iyo wax la mida ahar keliyaynu ku gaabsan doonnaa wuxuu soo saaray cabdurasaaq musanafkiisa wuxuu ku soo saaray ana abaa mascuudin alansaariy dakhala calaa xudayfata radi allahu canhuma abaa mascuud alansaar baa wuxuu soo gelay xudayfa faqaala wuxuu ku yidhi awsina ya abaa cabdillaah abuu cabdilaahi yo noo dardaaran faqaala xudayfa xudayfa wuxuu ku yidhi amaa jaa'aka alyaqiinu yaqiintu miyaanay ku iman qaala wuxuu yidhi balaa warabbi haaway ii timid rabbigay baa ku dhaartay qaala wuxuu yidhi fa ina adalaalata xaqa dalaala baadida oo dhammi waxay tahay an tacrifa alyowm maa kunta tunkir qabla alyowm inaad maanta garato waxaad hore diidi jirtay waa tilaawa wax wanaagsan inaad wanaajisato waxaad hore u diidi jirtay wa an tunkira alyowm maa kunta tacrifu qabla alyowm iyo inaad maanta diiddo wixii aad hore u wanaajinaysay wa iyaaka waaltalawun waxaan kaaga digayaa isbadbedelka fa ina diin allahi waaxid diinta ilaahay waa mid keliya ragga maanta ninkay difaacayaan ay jecel yihiin odhanaya waxaa loo baahanya ijmaac sharciga laysku ijmaaco laysku afaqo waxaa loo baahanya inaan ku qanco marka laga hadli ahlulbidac iyagu fahmaysanayaan taa looma shardiyo laakiin ahlulbidac inay soo dhowaysanayaan marka laga hadlayo way shardiyayaan waxay wanaajisteen maanta waxay shalay xumaynayeen waxay xumaysteen wixii markay shalay wanaajinayeen intaa kadib waxaan uga sii gudbi doonaa mas'aladii aan ugu talagalay inaan maanta yaro faahfaahiyeyn yar iyadoon u filayo u malaynayo in wakhtigu uu cidhiiri ugu yahay oo ay tay inaan soo ururiyo dadku haddan dheeray way raalli aan doonaa waxay tahay masaladu inayn waxba tilmaanno atamyiic taxdiiru daani waalqaasi min ta'siilaati ahli tamyiic inaynu mid dhow iyo mid fogba uga digno waxyaabaha ay ahlu tamyiicu ay ta'siilinayaan amba ay dhigayaan masaladan tilmaamina waxay tahay tamyiica marka hore luqa ahaan wuxuu ku yidhi azeri tahdiib luqa mujalladka saddexaad safxadda boqol iyo lixdan mayaca miimka iyo ya'dii caynka qaal layu maaca almaau yamiicu maycan ida jara cala wajhi اlardi jaryan munbasitan wuxuu yidhi mayaca ama miim iyo yayacayn lay wuxuu yidhi biyihiibaa dareeray way dareerayaan dareeritaan macnuuxuu dhacayaa hadday dhulka socdaan oo ay dareeraan dareeritaan yar oo fudud luqa ahaan waa shay dareeray ama shay dabcay waa shay dareeray oo dareeraa shaygun maaic waa shay dareeraya oo dareeraa oo aan adkayn weeyaan macnaha isilaaxiga ah waxaa tacriifiyey sheekh rabiic ibnu haadi almadkhali waxaanuu ku tacriifiyey isagoo ehelkiisa sheegaya iyo cidday yihiin wuxuu yidhi yuqsadu biha ana unaasan ya'tuuna ilaa usuuli اlislaam yumayicuunaha wayuraqiquunaha wayuhawinuuna min sha'niha bal yuxaaribuunahaa waxa uu yidhi waxaa looga jeedaa in ay dad u yimaadaan usuushii islaamkuy debciyaan oo ay jilciyaan oo ay fudaydsadaan arrinteeda bal ay laba dagaalamaan hal iljarxu waaltacdiilu khaasun biruwaati اlxadiid shariidkaasuu ku yidhi waxaanu tacriifiyey lafdiga tamyiic ama ahlu tamyiic ayuu tacriifiyey waxaanuu yahay tamyiic ama ahlultamyiic ama mumayaca wixii looga jeedaa inay tahay dad dabacsan oo diintoodu jilciday dadkaasoo raba inay usuushtii islaamkii diintii jilciyaan oo aanay cidna waxba ka maqlin ciddii ahlubidicaha aanay ka digin ciddii ahlu sunnahana aanay dariiqoodii marin hadday tiad adayga ku adadkaayeen ciddii rasuulka sal allahu caleh wasalama sunnadiisii khilaaftay waayahay salafkii ummaddanina waa way garanayeen oo dadka liita ee jilicsan way yaqaaneen waxaana muhimku yahay in laga warramo cid kasta oo kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka iyo fahamkii salafku siduu ahaa intay khilaafeen raba in dadka loo debciyo kitaabka ilaahay waxyaabaha ku soo arooray in la debciyo la fududeeyo oo siduu ilaahay u sheegay si ka duwan loo sheego waxaa kaloo macnuhu u dhacayaa in la dabciyo usuushii ahlu sunne oo ahlbidaca loo naxariisto oo ahlubidaca la jeclaado oo ahlbidaca lala walaaloobo oo ahlbidaca la difaaco oo aan lagu adadkaanin oo aan lagu qalqalafsanaanin oo kii naqdinaya ama radinayeyna cadaawad loo muujisto oo la idhaahdo fadhiiso ummadda nabadgeli oo bidcadii aan laga digin oo la oo kadibna saa lagu wada dhalaalo laysla wada dareero arrintaasi waa arrin aad iyo aad u liidata culamada waaweynna way ka digeen hadduu yihi sheekh moxamed nasdin albani sheekh moxamed amaan aljaami muqbil bin hadi alwadi cabdimuxsin axmed annajmi saanax alfawsaan iyo kayrkoodba waxaanay u tilmaameen arrintaasi inay tahay arrin aad iyo aad u liidata ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inooga digey inaynu raacno dadka halbidaca ah ama inaynu dhegaysanno ama inaynu la walaalowno waxaana qur'aanka kariimku inoo caddeeyey akar min mowdic in ka badan mowdic wuxuu inoo caddeeyey in laga fogaado oo laga dheeraado ciddii la timaado mukhaalafo sharciya waxaanuu ilaahay yidhi jala wacala waqad nazla calaykum في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ilaa wuxuu ka warramay in kitaabka lagu soo dejiyey haddii la maqlo aayaadka ilaahay lagu gaaloobayo ama lagu dheeldheelayo inaynaan dhegaysanin oo inaan la fadhiisanin haddaynu la fadhiisanno oo dhegaysanana inaynu la mid noqonayno inagu ciddii ciddii ku ciyaaraysay ku dheeldheelaysay ilaahayna wuxuu ku kulminaya gaalada iyo munaafiqiintaba cadaabta jahannamo dhexdeeda saalixa ah ama ahlusunna waljamaaca waxay ku tilmaameen aayaddaa qur-aankaahi inay ku soo degtay ahlulbidaca waxaanay sheegeen inaan loo naxariisan inaan eh, loo dhowaanin inaan walaa laga dhiganin inaan la soo dhowaysan calaamadahoodana way sheegeen dhibaatadoodana way sheegeen wixii muslimiinta ka kharibiyaana way sheegeen in aan waxba laga dhigan karayn inaan la ammaani karayn inaan la jeclaan karayn inaan lala saaxiibi karayn inaan guryaha la soo gelinayn inaan gaarigaaga aanad saarahayn waxaasoo dhan bay sunna ka warrameen waxaanay sheegeen inay habboon tahay in laga fogaado laga dheeraado in dadka loo sheego xumaantooda iyo bidacooda oo looga digo dhibaatooyinkay muslimiinta u geysan karaan xadiidkii kacb ibnu ee rasuulku sal allahu alay wasalam tilmaamaya inuu ka hijrooday muddada dheer ee kontanka cisho ah xadiidka kacab markuu imaamka la yidhahdo baqawi uu sharaxayey kitaabkiisa nuxusunaa mujaladka waa safxadda wuxuu yidhi وفيه حديث كعب كورمي دليل على هجران أهل البدع على التأبيد وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم وحويد وحلق قادني حديثك إنه دليل أيها إن لقيت أهل البدع ولي قد يألهد بين لقيت waxaanay saxaabadii taabiciintii ku tegeen taas iyo culammadii wanaagsanee sunnaha raacay waxaanay ahaayeen qaar ka kulmisan isku waafaqsan bidac in la colaadiyo iyo in laga hijroodo asxaabta rasuulku aad iyo aad bay uga digeen cumar ibnu khaaab waa kii sabiiq alciraaqi yidhi laga hijroodaha laga fogaado cabdulahi bni cabaas radia allahu canhuma waxaa laga wariyey inuu yidhi laa tujaalis ahla alahwaa'i faina mujaalasatahum mamradatun lilqalbi hala fadhiisan ahlulahwaaga o la fadhiisigoodu qalbigu bukaysiiyaaye maanta hargeysa dhibaatada ka taagan waxay tahay marka cid badanoo ka digta halbidicii la waayey marka la waaye in badanoo tacsiiliya halbidicu waxay yihiin markii jamaacaadkii ahlu khilaafsanaa ee la dagaalamaya cadaawadda wahayee bidcadii khuraafaadka haystay sida jamaacatul oo kale digniin fara badan aan laga samaynin dhallinyaradii qaar baa u shaqeeya qaar baa maxadu qadar bay dhigaan salafiyiin baa nabay ku leeyihin xisbiga koo saqi nin xisbiya nin xisbiya oo laadinaya manhajkii iyo caqiidadii salafiyiinta nin raba inuu maal ku jiitu ku ceshay salafiyiinta waxaad qadar baan dhiga anagoo haye sagaaan iyo afarna xisbiyiin ay suyimid guryahooda ayay intay mid ka mida ah iyo maqsinisiiyeen bay yidhahdeen ciyaalkay udhig lacag baan ku siinaynaaye mid kasta waxaa laga fadhiisiyey dacwadii in ilahay naxariista mooyaane markaasaa lagu leeyahy hebel xisbiyiinta wallahi aad buu necabiho laakiin ciyaalkooda wuxuu dhigaayo lacag bay siiyaan haye mid kale wuxuu ku leeyahay xisbiyiinta wallahi aad buu necabihinoo nacayb ay u qabaan awgii bay yidhahdeen madrasadeeda kaalay dhig maasha allah qofka ku baad madrasad ku dhiibanaya miya qofka ku necab lacag ku siinaya miya allahu akbar markay dhibaato fara badan dhacday ayaa waxaa dhacday in dadkii ay inxidaafaan qaar fara badan oo ka midi oo la kala gelin waaye salaf iyo khalafi nin baad nin weydiinaysa mase waa ninkaas waa xisbiga ka fogow wuxuu ku leeyahay waan jecelay hay waa jeceshay jacayl nooca jeceshay markaa ma fillaahi ba mise waa jacayl kale marka mid kale wax kuu sheegayo kaa kale wuxuu ku leeyahay wallaahi uh, ninkaasi waa iska fiican sida kale eh ninkaasumuu yaro jecel yuunoo waa iska cayd ahlu tamyiica haddaynu eegno waxyaabahay sameeyeen waa nusuustaasay burburinayaan oo ay ku tumanayaan haddaynu usuushooda iyo calaamadahooda dhowr ka mida ah insaa u dul inu tilmaanno waxay leenahay waxaa ka mid a ah usuushooda baadilka ah inay u shardiyaan haddii culimmadu cid tabdiicisaan ama ay jirxiyaan ijmaac waxaa ka mid ah inay akhbaar fiqaha ay ka shakigeliyaan dadka waxaa kaloo ka mid ah inay yidhaahdaan in hebel la tabdiiciyey oo culimmadu tabdiicisyaanu kuma qanacsani waxaa kaloo ka mid a ah aljarxu mufasar aniga haygu laasiminiin waxaa kaloo ka ah inay waafaqaan hadallada ay halbidcu yidhaahdaan sida laa yalzamnii walaa yuqnicunii waxaa kaloo ka mid a ah haltamyiicu inay idhaahdaan nusaxixu walaa nujarix waxbaynu saxaynaa in tajriixin mayno qofka u nasteexeen waxbaa jarxin waxaa kaloo ka mid a qof ahlu bidaca ayaa la tabdiicinaya ka fogaada la odhanaya culimmada taskiisii soo urursanayaan waa qawaaciddooda waxaa kaloo ka mid a manhajkii salafkee hore bay ku leeyihin imika macquul maaha in la fuliyo hargeyse maxaa ka dhegaystanin leh xisbiyiinta salaama isu soo dhowaada walaal ka dhigta wax wada cuna wax wada caba oo maxaa dhacay ahlu way yar hadday ahlu bidca waayaan ahlu bidca cidhiidhi gelinayaan haye oo imika madaxdii bi haddaad tiraahdo ku salaami maayo dhibaato ku geysanaya saanu dhibaato ku geysan aduu dhibaato ka cararaya iska salahan oo walaalala noqo oo wuxuu kuu dirta u qabo oo darsigiisa fadhiiso oo si aan dhibaato u la'aatin maasha allah shakhsi shakhsi baanu magacawnaa shaaric fadhiisanno masaajid aanu fadhiisanno kuwooda waaweyn baanu ka dignaa salafiyiin maaha waa khuraafiyiin dee ma tabdiicino kuwa hargeyso joogo manu gaadhin tabdiicine culimmada waaweyn qaar babay tagfiirinayaan ogna anagu hadday ogaan lahaayeen laakiin waxaan leenahay waa xisbiyiin waa asxaabu bidac war ka fogaada war ka dheeraada war ka taga shaaricaanu kaga qaylinaa cisbaan laan masaajidkiisan lahaa dadka wara dhegaysanina kii halkan shalay ka hadlay khaladkaasuu yidhi tanuu yidhi odayaasha masaajidku iskugu yeedhay saldhig buu tegey meel kastuu tego ciriyo dhul buu carray waa shaksi waaxida hargeysa maanta salifiintu iyagaa aqwiye ah iyagaa ugu xoog badan iyagaa ugu fara badan barakadii meeday barakada waxay ka timid haddii manhajkaa salafka culimmadan raaci lahaa wax fara badanoo khayra iman laha xasillaha waxaa kaloo ka mid a ah caqiidada fulaan manhajkiisa eeg baa lagu leeyay wallahi waa iska salafiyo ya haye wadaadkan haddaanu eegno wallahi waa iska salafi ninkaniyo qawaaciddii ahlu taqriiriya haye maalin dhaweyd arkayo tawxiidkaa ka hadlay haye tawxiidka markuu ka hadlo markaa uu ahlu sunna oo khawaarijta shirki ku baaqday ika aniga bal khawaarijta tiri khuuraha dawaafa ama sheekhadan itiqaasan weydiista ika aniga culimmada khawaarijta takfiirisay ee gaaraysiisay imaamulbukhaari oo kale nusuusta sharciga wax ka miday difaaceen diideen suuratu dhamay dafreen laakiin shirkiga qubuurta tawxiidka waxaan umaleeyaa sheekh rabiin uu luguma luguma haysta mas'aladaas lama oran karo khawaarijtu ku dhacay masaajidka bala khulaasadu waxay tahay hadaad qulxisanayso hadaad wanaajisanayso hadaad sharaxanayso mid xisbiyeed yaro cuntaa ka helayso hunguri aad ka helayso hadaad wanaajisanayso ha ku difaacin manhaj salafka hana ku dhabdhabin hana manhaj salafka ku xidhin ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqo dariiqii selafkaagana raac waxa kugu filan wax iyaga ku filan baa kugu filan dembi dhaafna ilaahay weydiisa subxaanahu wa tacaala khalad kastoo kaa dhacayna ka toobadkeeno ka noqo qofka soo salafiya waxaan leeyahay war ahlusbidaca naca war ictisaamka naca war tabliiqa naca war timameynta naca war taruuriyiinta naca ikhwaanulmuslimiinka naca shaksi shaksiga xisbiyiinta naca ka fogaada ka hijirooda ha jiri cuquuba haddaydaan awoodin ha jiri wiqaa'i waad awoodaan ahlusunnadu waxay dhahen hajrigu labuu qaybsamaa hajri cuquubi hajri wiqaa'i hajriga wiqaa'iga qof kasta awooda maanta salafiya inuu iska dhowro iska ilaaliyo xisbiyiinta oo uu ka tagu ka fogaado si aana diintiisa uga fasaadin imisay diintooda ka fasaadin oo mayacan noqdo haltamiic noqday oo maanta laga yaabo في خلف إنه كلا جنين ودمع ما ونقض فلا حول ولا قوة إلا بالله دم بجين الله دافع دم بجوالد كنا هدافه خير كي حقنا الله نوافشيو وحن ليه هلا جوع برقاته وحي خير لا شيء وناجا هنا اللي فهمه هنا اللي جف إذا يستو يضن عند الله تعصب عند اللي يجين وحي شرنا هلا جدك تنادوه هلا جفوا هذا كله هذا لبضن وإلا بيهن وإلى دهرا ردينا يي أو أن كهيا عشرة ضوبا iyo ashrido duuban oo iyagu ay leeyihiin oo qaarkood ikhwaanmuslimiinka ay ku ammaanayaan sida nin laydhaa yaasiin ibraahim waan hayaa way jiraan oo ikhwaanmuslimiinku waa salafiyiin buu yidhi oo jamaacatictisaam waa salafiyiin buu yidhi oo akhdaaf fara badan buu ku dhacay markii horena sheekh rabiic wuxuu yidhi waa saruuri yaasiin sida lay naqliyey masaa'il badan ahlu sunna uu ku khilaafayna way jiraan sida inuu yidhi xukaamta lagu bixi karaa ee wuxuu mandiidaya mafsadado ka badan ee maslaxada waxyaabo fara badan baa dhacay kuwaan iyagana waa u soconnaa mar dambe ka hadlay haddii ilaahay qadaro marka